alla annaga waxaan nahay dadka muslimiinta ahaa oo ku noolaa degmada qoryooley weligoodna joogay waan maqli jirnay gaaladan meel ay qabsatay dad ay dhaceen dad ay dileen maanta waxaan goobjoogaan ka nahay oon markhaato ka nahay inay dadkaas ay yihiin dad bini aadannimo lagu tilmaami kara inayna ahayn inay yihiin dad xoolaha dadka muslimiinta ah masaakiinta ah dad usoo baxa inay yihiin inayna waxba u aabayeelaynin waxay dhaafaynayna jirin maanta waxaa ka dhacay wixii horeba waxaa kasii daran maanta laba iyo tobanka labadii saac markay ahayd waxay bilaabeen saaf odayaashii meeshii joogay oo guryihii waaridi ugu haray siay saakii u geeyeen qoraxdii ay waxay soo kala deeyeen sagaalkii saac maanta ah markay dadka meesha isugu keeneen guryihii ay jabsadeen dukaamadii ay jabsadeen warwalaalo waxa meesha ka dhacay wax maanta la fiirsan kara ma ahan qof damiir leh wax dhegaysan kara oo fiirsan kara ma ahan waxaan leenahay waa musiibo dadka muslimiinta u imaatay waxaan leeyahay dadka muslimiinta arrintaas ku habsatay dhibaatada gaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo aan kaa dhexgalo cafwan adiga shaksi ahaan wax dhibaato ah oo kaa soo gaaray miyaa jira dhaca iyo dhibaatooyinka maanta jiray walaalow aabbahayo waa yeela ah magaaladaan ugu tegay aniga ilmihii baan la cararay magaalada banaankeedaan tegay dagaaladii marka uu hayso waayey wax loo geyn kara u waayey ou saaska meeshii ka baxay markuu meesha ka baxay dheheen magaalada maka bixi kartid qof waa yeel ah oo indhoola ah mar dhow indhaha loo fiiqo u ahaa markay ku celiyeen gudihii baan gaari dameer u soo diray gaari dameerkii bay saacada meesha ku xanibeen mar dambe oday adeer ah haddana oo adeer fogyi ah baan soo diray sidii baa odaygii gaari dameer meesha looga saaray guryihii bay jabsadeen wixii yaala alaabay haddee waxay qaadi karaan iyo waxay jijibi karaan bay ku sameeyeen ilmihiina mar hore baan kala baxay ilaahay fadligiisa xoolihii loodii ii joogteen mar hore baan ka watay meeshaasi waxa waaye walaalow intayda hadda nafteedii soo gaartay gurigaas ay jijibiyeen odigaas meesha ay ku xanibeen shalay iyo maanteedan aan kula hadlahay meesha ku xanibnaa ummada kale hade wararka dadka aan la joog naga soo gaarayana waxaa waaye walaalo wax yar ma ahan wax dhow ma ahan dhaca marka la eego ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda yaa ku badan walaalo waxba isma dhaamaan shalay maanta wixii ka horreeyey ciidamada soomaalida baa dadka ibirka dhigayay oo dadka yaqaanaan kulo midabka ah waxay ku naxayaan ma jiraan maantana afrikaantii madmadoobeed baa soo kacday waxay ka tageen male faasis bay wataan masaare bay wadaan ninkii ay gurigiisa ay kasoo xirtaan markay soo qabtaan banaanka ay keenaan guryaha bay ku noqonayaan sanduuqii xeran bay jibinayaan albaabkii xeran bay jibanayaan xataa biyihii maxay ahayd caasiga dukaamada yaalay gasacyadii malaayiga ahaa meelihii dadka u yaalay bibitooyinkii maxay ahayd waxyaabihii yaalay waxay ay qaadan karaan xataa dacashkii nimankaas waxaan leenahay waa diirato waxay ka tegayaan ilaahay abuura ma jirtaan leenahay walaal runtii arrin cajiib badan baa ka dhacday oo xataa meelaha kale qaar oo maaragtay meelaha kale oo waxaan ka dhicin baa ka dhacay runtii meesha eh, waxa meesha ka dhacay waxaan la qarin karin sida la ogyahay meesha gaaladii markii ay soo galeen maxaa la yidhaha iyo qolada kale oo dawladda ay sheeganayso dhibaato fara badan baa meesha ka dhacday eh, meeshii dhac baa ka dhacay meeshii waxaa ka dhacay dil baa ka dhacay goobihii ganacsigii ayay jabsadeen marka walaal dhibaatada meesha ka dhacday dhibaata lasoo koobi kara ma aha weli waxay dadku ugu dareen inay maaragtay ay ay inta meesha ku hareen hor dadka intoodii badan horta meesha way ka qaxeen oo way ka baxeen adiga shaksi ahaan goorma ayaad ka barakacday qoryooley anugu waxaan ka barakacay dee maalintii oo gaaladu ay meesha ay soo gelaysay iyadoo xabadda bilaabatay oo magaalada dhexdeedii xabaddu ay ku socoto ayadana duqeyn oo magaaladu ay soo duqeynayaan oo aan aragnay markii guri fara badan inay ku gubteen oo gaalada madaasaydi ay soo tuurtay kadib ayaanu meesha kasoo baxa anugu haye meelihii aad kasoo tagtay sida guryihii iyo maxaa waro aad ka haysaa gurigu waan ku leeyahay gurigeygana hadda de wax hadda dhib gaaray ano hadda shaksiyadayda ma jirto laakiin waxa waaye dad badan baa adugu dhib ku dhacay guri daraskeygii abaa wuxuu ku dhacay uu ku dhacay guri kale oo anugu xooga adugu oo shan guri meelahaas i xigtana intuu ku dhacay baa adugu saddex qof oo hal famiil aba meesha ku dhimatay masjid oo meeleyna xaafadiin agteyda ku yaalayna taasoo kale madfac baa ku dhacay dhinac buu ka dumay guryaal badan baa meesha ku dumay aduu marka dhibaatadaas badan baa anugu indhahayga aan ku arkay ma garatay olal meesha horta dhib weynaa ka dhacay dhibka ka dhacayna maanta maaha oo yar maaha meeshii guryihii waa la dhacay joodariyaashiyaa eh, la qaatay sariirihiyaa la rabtay eh, guriga badantan kulli waa la qaatay wax meesha ku haray ma jiraan niyo w dadka waxaa u malaysaaba in loo soo diray dadkan dadki inay dacaan oo jilaan eh, ay gugaan guryahooda in loo soo dira niyo taasaan haysanaa yaa qaatay alaabta marka alaabta niyo kuwa la jiro oo qoladan oo soomaalida isku sheegtay iyo wixii kuwa kale afrikaanka intooda way qaateen labaduba labaduba maxaa u sababa marka in deegaanka saatan loo bili qaysto oo la xaalufiyo aniga uma kafayno qaabka ay sameeyeen meelaan waxaan weligeyna aan maqlin weya hawaaye mushkulad weyna meesha ka dhacday dadkii way laayeen qaar gawaariday ku laayeen qaarna hoogay ku laayeen araabtoodana way qaateen waxba uma reebin adiga shaksi ahaan maxaa kaa soo gaaray dhaca iyo boobka ka jira qoryooley aniga meel meheryadaan ku lahaa meeshiida way daaceen gurigayga way tageen oo alaabtii ay iga qaateen waxba ima reebiniyo meesha waxawaaye caadi ma ahayn halka meheradaada maxay ahayd meel waxaan ku lahaa oo aan aan ku dukaamay maxaa laga qaatay marka war alaabtii ashadana rusteen waxba ma dheebaniyo alaabtii way qasteen waxay dhaafay male xafidihii way tageen way duman karaan way dumiyeen waxaa noogu sii daran baalkii weynaa oo kaadhihii xaafidihii eh, wuxuu u dhawaa oo wada u dhawaaba si toosay u dardarsigeen waa waa gaarigay mariyeen baalkii kaadhihii maxaa idiin qorshaysan marka annaga dee waxa noo qorshaysan maadaama ay sameeyeen waxawaay inay guryaheeni iyo hantideeni intadaba hadii la burburiyay inaan annaga insha allah aan iska deenno aan ilaahay aan u tala saar noo qorshaysan annaga ka waran haddii qoryooley dhibkan ay ka geysteen ciidamada shisheeye maxaa dhici kara haddii ay gaaraan deegaano kale oo kasii barwaaqaysan kuwaan waxba ma reebayaan diirato weyaan diirato magaaladii qoryoolay ka dhaqneed maanta kollay waxa ka dhacay waa la ogyahay dadka waxba kama qarsoon waxay ku sameeyeen waxay u reebteen ma jirto meesha kale ay tagaan tagaanna dee waxawaaye waa kuwan kolley ma filaya inay wanaagay ummadda ay u wadaan waana ogeen marka hore ilaa inoo noo sheegay annaga haddana baratika ahaan waan u aragnay